بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu ihi mualifku raximah اllahu tacaala baabu man talzamhu الzakaatu wama tajibu fiih intayna baabkan guda gelin laba masalo ayaan ka horraysiinaynaa oo ku saabsan cashirkeennii ee u dambeeyey masalada koobaad caanaha loo yaqaano caana boodhaha sakaatufidriga ma lagu bixin karaa jawaabtu waxaa weeye haa haddii caana boodhahaasi aan wax kale lagu khaldin oo caano lo la fadhiisiye ay yihiin sida ku qoran daasadaha ama gasacyada lagu keeno caanahaas waa caano lo la fadhiisiyey la tajiifiyey waa laga yaabaa in lagu daro mawaad xaafi ah ama mawaadka ilaalinaya inay xumaadaan caanahaas laakiin waa nisba yar an waxba ahayn marka waxaan leenahay way ku bixi kartaa sakaatufidrigii caanaha la fadhiisiiyey ama la qallajiyey aqadkii bay lamid yihiin aqadkii nas kusoo arooray wakhtiga nabiga alayh wasalaam lagu bixin jiray caanihii la fadhiisiiyey ayuun bay la mid yihiin caana boorahaas masalada labaad waxaa weeye dadka dibadaha jooga ee dadka waddanka jooga lacagta u soo diraya si sakaatufidrigii oga bixiyaan intay raashin ku soo iibiyaan raashinka ay soo iibinayaan ee qofkaa maqan ay kaga bixinayaan xaggee loo egayaa ma qofkan meeshuu joogo ka bixinaya ama u soo iibinaya wakiilka ah mise qofka muwakilka ah ee dibadda jooga beledkiisa loo eegayaa nooca raashinka ila waa kaanidhi sakaat fitriga waxa lagu bixinaya min haalibi quuti اlbalad ehm, waxaa lagu bixinayaa min haalibi quuti baladi اlmuwakil qofka muwakilka ee jira raashinka waddankiisa haalib ku ah ayuunbaa e, qofka laga rabaa inuu markaa e, ku bixiyo waa kii aan sheegnay markii ka hadlaynay masaladan masale u dhow ayuu mualifku soo tilmaamay oo wuxuu yidhi ehm, walow kaana cabduhu bibaladin aakhar faalaصaxu ana اlictibaara biquuti baladi اlcabd yacnii addoonka haddii uu sika ka bixinayo sakaatfidrigii addoonkiisana meel kale uu joogo beledka addoonkaa la eegayaa ee qofka sayidka ah beledkiisa lama eegayo tanna waa saas oo kale qofka kolba laga bixinaya sakaatfidriga beledka uu joogo ayuun baa la eegayaa waa kaan cashirka hore kusoo sheegnay qofka haddii reerkiisii uu sakaatfitr ka bixinaya iyaguna meel kale ay joogaan ehelkiisii beledka ay joogaan aalib quudkiisa ayuunbaa loo eegi doonaa wuxuu idhi baabu man talzamhu zakaat baabun baabkan wuxuu ku saabsan yahay baabu man qof baabkii weeye talzamhu zakaat sakadii ay ku waajibaysay wamaa tajibu fiihi wixii ay e, e, ku waajibaysay mualif halkan wuxuu ku tilmaami doonaa cid ay ku waajibaysay ciddayna ku waajibayn e, sidoo kale wuxuu ku tilmaami doonaa sifaadka xoolaha la sakaynaya sifaadka raadaynaya ama saamaynaya sakada dhicitaankeedii inay qofkii ka dhacdo haddaa si kale u dhigno wuxuu mualif ka hadli doonaa shuruud zakaati اlmaal wa mawaanici shuruuddii yani xoolaha zakadoodii iyo mawaanicdiisi waaya haddaba wuxuu sheegi doonaa lix arrimood wuxuu sheegi doonaa marka koobaad shuruud wujuubi الzaka shuruudda ay zakadu ku waajibayso xoolaha arrinka labaad zakaatu اlmaqsuubi wاdaal wanaxwihima yacni xoolihii la dhacay iyo xoolihii baadida ahaa zakadoodii iyo wixii la midka ahaa arrinka saddexaad zakaatu duyuun masaladaas mualifku si fiican u faahfaahin doono daynta zakadeedii arrinka afaraad wuxuu kaga hadli doonaa mualifku hal yamnacu daynu wujuuba azakaa dayntii ma reebaysaa ama ma diidaysaa zakada inay waajibto arrinka shanaadna waxa weeye zakaat alghaniima haniimada zakadeedii arrinka lixaadna waxa weeye zakaatu alujra qofkii hadduu guri kireeyo ujradii ka qabanayay gurigaas ee qaabkii u zakaynayey wuxuu yidhi shardu wujuubi zakaati xoolaha sakadoodii waajibitaankeedu shardigiisu waxaa weeye alislaamu islaamnimo iyo walxuriyatu madax bannaani wey wuxuu yidhi xoolaha zakaat اlmaal shardiga ay ku waajibayso waxaa weeye islaam iyo xuriya laba shardi oo sheegay xaqiiq ahaanna weeye shan shardi labadanuu meesha ku sheegay iyo saddex shardi oo laba ka ah dimnan hadalkiisa ugu imaan doonta mualifku yuusaman caddaynine laakiin hadalkiisa ayaa laga fahmi doonaa haddaba shardiga koowaad waxaa weeye islaamnimo yacni zakada maalku qofkay ku waajibayso qof muslim ah gaalkii haddaba zakaatulmaal ku waajibi mayso maxaa yeele abubakr radi allahu markii uu qoray kitaabkii zakada ku faahfaahinayay wuxuu yihi hadihi fariidaة الsadقة alatii faradaha rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam calى اlmuslimiin tani waxa weeyaan buu ihi zakadii waajibka ahayd ee nebig alay slam uu ku waajibiyey muslimiinta gaalkii asliga haddaba ku waajibi mayso adduunka laga dalbi mahayo wujuuba muطaalaba laakiin wujuuba mucaaqaba aakhare waa lagu ciqaabaya aakhare waa lagu ciqaabaya zakada uusan bixinin gaalkii ciqaabka dheeraada kufrigiisi iyo gaalnimadiisi kaasi waa shardiga koobaad shardiga labaad waxa weeye alxuriya waa madax banaani haddaba waxaa kaga baxay shardigaas adoonkii adoonkii zakadii ku waajibi mayse maxaa yeele milkiiba ma leh shardiga saddexaadi waxaa weeye almulku taam mulki dhammaystiran weeyaan mulki dhammaystiran waxaa kaaga baxay mukaatabkii mukaatabkii waa addoonkii la kitaabeeyey sayidkiisu xoolo ku xidhay xornimadiisii xoolo u haystaa laakiin xoolahaas waxaa weeye milkigiisu waa milki daciifa milki dhammaystiran ma ah maxaa yeele waxaa laga yaabaa in xoolihii hadduu dhammaystiri kari waayo in e, markaa sayidkiisii uu ku soo celiyo addoonnimadii amaba asagu naftiisa tacjiiziyo u dhaho anu waxaan rabaa addoonnimadii oo markaa xoolihii inuu sayidkii la wareego saa darteed mukaatabkii e, ku waajibi mayso zakadii shardiga afaraad waxaa weeye kownuhu limucayan xoolihii qof mucayan inuu leeyahay kownuhu limucayan qof mucayan inuu xoolihii leeyahay waxaa kaa baxay xoolihii waqafka ahaa jiha caama weliba lagu waqfay sida fuqarado kale maalan xoolo ayaa waxaa lagu waqfay dad masaakiina ama culamadii ama dulaabucilmigii xoolahaas zake laga bixin maayo maxaa yaele qof mucayana ma leh laakiin haddii hal qof lagu waqfo o maalan adugu gurigani waqaf kugu yahay ama hantidani waqaf kugu tahay dee markaa waa laga zakaynayaa waayahay shardiga shanaad waxaa weeye kownu maaliki ilmaal mutayaqan اlwujuud qofkii xoolaha iska lahaa inuu yahay qof jiritaankiisa la hubo oo qof joogo oo la hubo inuu yahay maxaa kaa baxaya xamligii ilmihii uur ku jiray haddii maalan xoolo lagu waqfo amaba yacnii xoolo uu dhaxal u yeesho ama loo dardaarmo markaa xoolahaasi ka ka waajibi inuu jiraba lama hubo yaqiin maaha noloshiisu waayahay wuxuu yidhi shardu wujuubi zakaati اlmaali xoolaha zakadoodi waajibitaankeeda shardigeeda waxaa weeye alislaam islaamnimo walxuriyati xornimo watalzamu way ku waajibaysaa zakaatu اlmaal sakadii waxay ku waajibaysaa almurtadda kii diinta ka noqday ee ridoobay walciyaadu biاllah in abqayna waa haddiise aan baaqi yeello milkahu murtadka milkigiisii haddaan baaqi yeello wey duuna almukaatabi addoonkii la kitaabeeyese ku waajibi mayso waaya wuxuu idhi zakaatulmaal waxay ku waajibaysaa murtadkii haddii aan dhahno milkigiisii waa baaqi markuu mualifku saa ku horta wuxuu ka ixtiraazayaa alislaam markuu yidhi ayuu ka ixtiraazaya murtadkii murtadku wuxuu asaga kaafirkii asliga ma aha kaan sheegayna waxa wey kaafirka asliga laakiin asagu muslim buu ahaa damatana diintii u ka laabtay haddaba xoolihiisa sakadii way ku waajibaysaa buu idhi haddii aan dhahno milkigiisu waa baaqi saddex qowl baa masaladan ku jira saddexdii qowl mid ahaan weeye kan oo milkigiisa inuu baaqi yahay dabeetana sakadii ay ku waajibayso qowlka labaadina waxaa weeye milkigiisu baaqi ma ah oo xoolihiisii waa lagala wareegayaa oo xoolihiisi waxay noqonayaan fay oo baytimaalkii muslimiinta lagu daraya marka qowlka haddaan qabanana sakadii ku waajibi mayso ilan xoolaba ma haysta markaas xoolihiisii dowladdaa la wareegtay qowlka saddexaad waa tafsiil buu leeyahayoo waa qowl dhexdhexaada ah. wuxuu leeyahay haddii xoolihiis waa mawquuf haddii uu gaalnimadiisa ku dhintana xoolihiisii waxaa weeye fey buu noqonayaa oo markaas ka ka waajibi mayso haddii uuna gaalnimo ku dhimanin oo soo laabto oo markii laho war islaamnimadii u soo laabo oo diintii loogu yeedho oo toobadii laga dalba uu soo noqdana markaa xoolihiisii asagaa yeelanaya sekadiina ka waajibaysaa aqwaashan saddexda ah ama khilaafkani wuxuu imanayaa haddii xawlkii uu wareego asaga oo murtad ah oo xawlkii soo wareego laakiin haddii xawlkii uu dhammaystirmay asagoo muslim ah dabeetana uu ridoobay markaa fii kuli axwaal sekadii bay ka waajibaysaa khilaafka kuma jiro taas sekadii xoolihiisii waa lagu yeelanayaa xataa hadduu ridoobay mukaatabkii buu ihi duuna almukaatabi mukaatabkii waa addoonkii la kitaabeeyey asaga waxa weeye zakadii ku waajibi mayso maxaa yaele milkigiisu waa daciif waa kii aan shardiga soo sheegnay shardiga saddexaad ahaa almilk tam isagoo milkigiisu waa daciif saa darteed xoolihiisa addoonkaa la kitaabeeyey sakadii ku waajibi mayso wa tajibu waxay ku waajibtaa buu ihi sakadii fii maali asabiyi ilmihii yaraa xoolihiisa wاlmajnuuni iyo kii waallaa ilmaha yarka ah haddii uu xoolo leeyahay xoolihii sekadii ku waajibaysaa ninkii waa ama qofkii waa la uu xoolo leeyahay xoolihii sekadii ku waajibaysaa oo maxay ugu waajibaysaa ayagoo oon mukallafayn ahayn labadani takliif ma leh haddana xoolahooda sekadii ku waajibaysaa maxaa yeelay sekadu waxaa weeye min alaxkaam alwadciya axkaamta wadcigay ka mid tahay axkaamta ah ee sababta lagu xidhay sababtuna waxaa weeye qofkii haysto nisaab xoolo nisaab gaadhay qof kasto oo waxaa wey muslim ah oo xoolo nisaab gaaraya haysta sakadii way ku waajibaysaa laakiin salaaddii laguma leh sabigii qofkii majnuunka ahaa laguma leh salaad iyo soon iyo xaj toona cibaadaadka kale laguma leh laakiin xooluhu waxaa weeye way ka madax bannaanyihin oo xoolihii hadday nisaab gaarhaan sakadii way ka waajibaysaa sida haddii maalan ay wax kharibaan ama ay qof dilaan xoolahoodii mag loogu yeelanayo ama loogu yeelanayo magdhow ayay zakadiina ugu waajibaysaa waa min baabi alaxkaam alwadciya midda kale nusuusta ku soo aroortay zakada waa caam oo lama kala qaadin farada rasul slm hadihi fariidaة sadqa alatii faradaha rasul slm cala اlmuslimiin muslimiintaas soo hosgelaya cumuumkaas soo hosgelayaano sabiga iyo majnuunka labaduba waxaa weeye zakadii waa lagu yeelanaya sidaasay jumhuur culamaa ku tageen saddexda a'imo maalik washaafici waaxmed abu xaniifa khilaafo u yidhi sabiga iyo majnuunka xoolahooda zake laguma le wakadaa saasoo kale tajibu ku waajibaysaa sakadii calaa man malaka qofkii ku hantiya bibacdihi barhkiisii alxuri ee xorka ahaa nisaaba nisaab ku hantiya ilasax qowlka muctamadka haddaan qaban wuxuu ku leeyahay addoonkii mubacadka ahaa ee badhna addoon ahaa badhna xor ah haddii uu barhkiisii xorka ahaa uu ku milkiyo nisaab xoole saka gaadhaya oo sakadu ku waajibayso markaa wuu sakaynayaa xoolahaas wuu sakaynaya maxaa yeelay xoolaha de asaga iska leh addoonkan nisna waa xor nisna waa addoon marka muhaayo ku shaqeeya maalina sayidkiisa u shaqeeya maalina asagaa shaqaysta maalintu asaga shaqaysanayn wuxuu milkiyey nisaab xoolo nisaab gaariga marka xoolahaas sakadii way ka waajibaysaa ila asagaa iska leh wa fi lmaqsuubi watajibu way ku waajibaysaa sakadii fi lmaqsuubi xoolihii la dhacay wاdaalli iyo xoolihii baadida ahaa wاlmajxuudi iyo xoolihii la dafiray fi اladhari qowlka adharka haddaan qaban walaa yajibu ma waajibaysase ma waajibayo dafcuhaa sakadii in la bixiyo xataa yacuuda xoolahaas ilaa ay ka soo noqdaan wuxuu ku yidhi sakadii waxay ku waajibaysaa xoolihii la dhacay ee maqsuubka ahaa maa xoolaha qof uu soo dhacay kuwaas isagu maba leh waa xoolo xaaraanah ee waxaa laga hadlayaa xoolihii qofka laga dhacay ee qof kale uu ka qaatay xoolaha kaa maqan ee lagaa dhacay sakadii ma ka waajibaysaa way ka waajibaysaa waaya addaal xoolihii baadida ahaa xoolahaagiibaa kaa lumay oo baadi noqday shantii neefe geeli aheed haysatay ayaa kaa fakaday oo baadi noqday sakadii way ka waajibaysaa almajxuud waa xoolihii lagaa dafiray qof baad xoolo ku ammaanaysatay dabeetana xoolihii wuxuu idhi waxba iguma lihid wuu beenkarayba xoolihi ad ku ammaanaysatay ayuuba inkiray ama dayn baad ku lahayd dayntiibuu inkiray ama xoolaad u dhiibatay wuu inkiray wax markhaati aan ooma haysta haddaad markhaati u haysato dee hawshu way sahlanta qaadigiina ma ogo markaa kaasna sekadii bay ku waajibaysaa haddaba saddexdaasba qofkii gacanta kuma hayo xooluusan gacanta ku haynin goormay sekadu waajibaysaa markii xoolahaas uu gacanta ku dhigo ee xoolahaas u soo noqdaan qofkii ayuunbuu ka sakayn doonaa laakiin hadda lagama rabo xoolihii laga dhaca hadda inuu ka sakeeye lagama rabo xoolihii baadida ahaa ee gacantiis ku jira inuu hadda ka sakeeye lagama rabo xoolihii waxaa weeye laga dafiray ee waxaa weeye dafiraadda kaga maqnaa hadda ka sakayn mahay markuu gacanta ku dhigo umuuse ka sakayn doonaa marka haddii sanad ee xoolahaas ka maqnayen sanad buu ka sakayn haday laba ka maqnaayeen ama saddex kolba inta ka maqnaayeen sanawaad ka maqnaayeen markuu gacanta ku dhigo ayuu ka sakayn doonaa wاlmushtarى watajib way ku waajibaysaa zakadii fi lmushtarى xoolihii la iibsaday qabla qabdihi intaan xoolaha la iibsaday gacanta lagu dhigin ka hor waqiila waxaa layidhi fiihi shaygaa la iibsaday waxaa ku sugan inay ku waajibayso alqowlaan labadii qowl ee ku sugnaa xoolihii la dhacay iyo wixii la midka ah masalan suuradeedu waxaa weeye qof kale xoolo ka iibsaday maalan afartan neef oo adhi ah ayuu ka iibsaday afartankii neef ee adhiga ahaa lama wareegin qofkii oo gacanta kuma dhigin qofkii baayac ahaa ee ka iibiyey baa gacanta ku haya hadduu doono lacagtii adhiga muuna bixinninba xawl baa ka soo wareegay isagoo aan xoolihii la wareegin oon guddoomin xoolahaas wuu ka sakaynaya sakadii way ku waajibaysaa haddaiyay ku waajibaysaa qofkii mushtariga ahaa ayay ku waajibaysaa ee xoolaha iibsaday inuu xoolahaa ninkaa baayaca gacanta uu ka hayo inuu ka zakeeyo maxaa yeele waa xooluu iska leeyahay oo milkigiisi iyo tasarufkiisi u bannaan yaha wey qowl baa wuxuu leeyahay qaطcan ma aha masalada khilaaf baa ku jiru leeyahay yani qowlkaa hore qaطcan buu leeyahay waa khilaaf kumaba jiru leeyahay qowlka muctabadka masaladan bilaa khilaafa ku waajibaysaa qowl baa wuxuu leeyahy maya khilaaf baa ku jira khilaafkii ku jiray xoolihii la dhacay ayaa kanna ku jira ilan xoolaha la dhacay waxa weeye khilaaf baa ku jirayoo kanna waa saasoo kale u leeyahay marka khilaaf baa ku jira in kastoo qowlka muctabadka uu yahay mar kastaba in xoolaha la zakaynayo wاlmushtarى watajibu ku waajibaysaa fi lmushtarى xoolihii la iibsaday qabla qabdi intaan la guddoomin ka hor waqiila waxaa la yidhi fiihi waxaa ku sugan shaygaa la iibsaday in laga zakaynayo alqowlaan labadii qowl ee ku jiray maqsuubka iyo wixii la midka ah watajibu way ku waajibaysaa fi lxaali markiiba in laga ekeeyo ama hadda in laga zakeeyo can ilghaa'ibi xoolihii maqnaa in qadara hadduu awoodo weeye calayhi xoolaha maqan wailaa haddii uusan awoodin faka maqsuubin xoolo la dhacay ayuunbay la mid wuxuu ku leeyahay qofka haddii xoolihii uu lahaa ay ka maqan yihiin ma ka waajibaysaa sakadii way ka waajibaysaa oo markaaba inuu ka zakeeyey ayaa waajib ah waa haddii xoolahaas uu awoodi karo oo uu markuu doono xoolaha uu heli karo oo uu gaari karo xoolihi haddiise uusan gaari karin oo jidkiiba maalan uu go yahay oo dayda iyo wax noocaas laga cabsanayo ama xoolihiiba inay nool yihiin inay baaba'een aan laga warqabin xaaladda ayada ah xoolihii waxay la mid yihiin markaa ka maqsuubin sida xoolo la dhacay oo kale oo maqsuurkaas uu kunoo soo sheegayo sida asaxa ah waxaa weeye sakadu way ka waajibaysaa laakiin markii qofka gacanta uu ku dhigo ayuunbuu ka sakayn doonaa tanna waa saasoo kale xoolaha kaa maqan haddii qofku uusan gacanta ku haynin islamarkaana uusan awoodi karin inuu gaadho oo jidkii uu ka cabsanayo xoolihii meel nabadgelya joogaan asagana meel nabadgelyo joga lakin ta udhexaysa ayaa cabsi ah markaa markii uu gacanta ku dhigo xoolaha ayuu ka sakayn doonaa Eh, markaa waktiga xaadirkaas sekada eh, ku waajibi mayso wtajibu ku waajibaysaa buu hi iaali markiiba can اlaa'ibi can ilmaali اlaa'ibi xoolihii maqnaa inuu ka sakeeyin qadara calayhi waa xoolaha maqan hadduu awoodi karo oo uu karo wa ilaa haddii kale uusan awoodi karin xoolahaas ay maaragtay aysan gacantiisaba ku jirin awoodi karin inuu gaadho faka maqsuumin sida xoolo la dhacay ayay markaa la mid yihiin wadaynu dayntii in kaana haddii ay tahay dayntaasi maashiyatan xoolo nool aw amase hayra laasimin dayn aan sugnayn kamaali kitaabatin sida xoolihii kitaabada ah sayidku addoonkiisa ku kitaabeeyey falaa zakaata zaka ka mayso halkan wuxuu ku tilmaamaya zakaata dayn zakaata dayn waa masale muhiim ah. marka tafsiil buu gelin doonaa wuxuu ku yidhi daynta waa xoolo qof ka maqanoo qof kale uu ku leeyahay ila dayntii baa laba suuro leh marna adigaa dayn leh marna adaa laguu leehay marka tan hadduu sheegayo waa markii aad adu daynta leedahay ay dayntaasi kaa maqanta dayntaa kaa maqan seke ma ka waajibaysa mise kama waajibayso wuxuu ku idhi dayntu hadday tahay xoolo nool oo maalan afartan neef oo ari ayuu qof amaahiyey qardi ayuu ku amaahiyey markaasi seke ka waajibi mayso hadday maashiye tahayba intay maashiya tahay zake ka waajiri mayso sababtoo ah shardigii zakaatilmaashiya ayaa la waayay oo zakaatilmaashiya shardigeed muxuu ahaa alisaama qofkii maaliga inuu xoolahan foofiyo de mar haddii gacantiisa isku jirina asagu ma foofinayo marka shardigaasaa la waayayo xoolihii noolaa haddii uu qof uu amaahiyo oo qardi ku siiyo calaa an yarudda milaha sakadii ka waajiri mayso sidoo kale dayntu hadday tahay dayn aan laazim ahayn oo aan sugnayn kamaali kitaabatin waaba xoolihii sayidku addoonkiisa ku kitaabeeyey maalan sayid baa addoonkiisa ku kitaabeeyey lacag lacagtaa uu ku kitaabeeyey maaha diin laazima ma aha maxaa yeelay kitaabadu min darafi almukaatab waxa weeye waa caqdi ah oo markuu doon u fasakhi karo yafsakuha mar haddii ay tahay oo addoonku uu tacjiizin karo marka de oolahaas diin laazima maha sa darteed zakadii ka waajibi mayso labadaa suura horta khilaaf kama taagano qadiim iyo jadiid iskuma khilaafsano waaya wuxuu idhi aw cardan ama dayntii waxaa weeye badeeco curuud tijaara alaab wey aw naqdan ama waa lacag fakadaa waa saas oo kale alxukm xukumkii fi lqadiimi qowlkii qadiimka haddaan qabanno wa fi ljadiidi qowlka jadiidku wuxuu leeyahay in kaana xaalan haddii deyntu ay tahay dayn degdeg ah oo aan madalaysnayn watacadara ay cuslaato akhduhu in dayntaa la qaato liicsaarin caydhnimo awgeed qofkii lagu lahaabaaba caydh ah wahayrihii ama caydhnimo waxaan ahayn ayaa isu soroo weeday in dayntii la qaato oo la guddoomo faka maqsuumin dayntaasi waxay la mid sida xoolihii la dhacayoo markii gacanta lagu dhigo maa laga sikayn doonaa wain tayasara haddii dayntii ay fududaato in gacanta lagu dhigo oo qofka lagu leeyahaybaa ahaa maalan qof mali ah qof waxaa weeye xoolo haysta oo qirsan oo xaadir ah oo baadil ah oo diyaar ah inuu bixiyo afartaasba waa la helay shardi wajaba taskiyatu markaa waxaa waajib ah in xoolihii markaa la sakeeyey fi lxaali si deg dega ah loo sakeeyo dayntu haddaysan ahayn xoolo nool oo ay tahay maalan card badeeco qofkan oo amaahiye qof kale ama waaba lacag siday diinta u badanta waaba lacag qadiim iyo jadiid halka way ku kala tageen way iskhilaaeen qowlka qadiimka wuxuu leeyahay sakadu ka waajibi mayso daynta gebi ahaanba sakada ka waajibi mayso maxaa yeele qofkan xoolahan milki ooma leh yani xaqiiq ahaan gacanta kuma haya xoolahan asagoo milkigiisa ma ah saasuu leeyahay qadiimkii laakiin jadiidkii wlka jadiidka ima shaafici waa qowlka muctamadka wuxuu leeyahay waxaan u kala qaadaynaa deyntii inay tahay xaal iyo inay tahay muajal xaal waa deynta degdeg ah een muddo loo qaban qof haddaad lacag ama haysa maalan wakhtina aadan sheegin waa degdeg haddii aad muddo sheegtoo dhahdo shan bilood kadib baan xoolahan kaa rabaa bisha shanaad kowdeeda maalan waa xoolo waa deyn muajala marka haddaba haddii deyntu ay tahay xaal degdeg hadday tahay waxaa loo kala qaadaya laba suuro waxaa loo kala qaadaya markaan inay tahay dayn mutacadir ah iyo inay tahay dayn mutayasir ah mutacadir waa daynta aysan suuroobayn qofkii amay adag tahay qofkii inaad ka hesho mutayasirna waa dayntaad qof ka heli karto hadday mutacadir tahay oo qofkan maalan daynta aad ku leedahay baa aha qof mucsir ah waaba caydh maba hayaba ilahin wuxuu uhi wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara haddii qofkan inaad qasab kaga qaado hadduu mar uu caydh yahay dee xaqaba ma lihid inaad ka sugtaa marka amaba mucsir ma aha ninkani wuu ku meermeerinaya wuu haystaa laakiin wuu ku meermeerinaya ama qofkii kuma meermeerinaya laakiin maba joogaba xoolana wuu haystaa waa mali lakin ma jooga wuu maqan yahay ama wuu inkirsan yahayba wuuba inkirsan yahay xaaladahaas ka maqsuubin dayntaasi waxay la mid tahay sida xoolihii lagaa dhacay oo kale sakadu way ka waajibaysaa laakiin waxaa la sakayn doonaa markuu qofkii he uu helo ee uu gacanta ku dhigo tanna waa saas kale dayntaas mar alla markuu gacanta ku dhigo unbuu sakayn doonaa lakiin intuusan gacanta ku dhigin laguma leh inuu ka sakeeyo ila waa xoolo mutacaddir ahe eh. suurada labad haddaba u imow waa dayn xaal ah oo mutayasir ah oo fudud oo qofkii aad ku lahayd wuu jooga waa xaadir waa muqir oo kuu qirsan yahay waa meli oo waxaa weeye xooluu haystaa waa baadilo wuu bixinaya qofku meermeerinaya maaha intaaba haddii la helo laakiin adu aadan ka dalbanin oo wakti allo waktiaad ka dalbato gacanta kaa saari kuu tirinayo wajaba taskiyatu fi lxaal marka inaad si deg dega ah aad u zakayso ayaa waajiba aday kuu talo inaad ka soo qaadato inaad ka soo qaadin laakiin dayntaa zakadeed waa laguu leeyahay waad ka sakaynaysaa xoolaha aad haysato ayaad ku daraysaa ood ku xisaabinaysaa dayntaa kaa maqan iyo xoolahaad haysata isku jamcinaysa kadib baad majmuucood wadartooba ka sakayn doontaa sidaa wey wuxuu yidhi aw mu'ajalan ama dayntii waa dayn madalaysan oo muddo leh falmadhabu madhabku waxaa weeye annahu dayntaasi ka maqsuubin xoolihii la dhacay inay la mid tahay wa qiila waxaa la yajibu waxaa waajiba in la bixiyo sakadii qabla qabdihi mu'ajalka intaan la guddoonin ka hor dayntii hadday mu'ajal oo ay muddo leedahay zakadeedu ma waajibba wuxuu ku yidhi ka maqsuubin waxay la mid tahay xoolihii lagaa dhacay oo kale xoola laga dhacayna waan sheegnay ina zakadu he inay zakadu ka waajibaysa lakiin markii gacanta lagu dhigo un la zakayn doono tanna waa saasoo kale daynta kaa maqan ee waxaa weeye mu'ajalka ah markii aad gacanta ku dhigto dayntaas ayuun baad zakayn doontaa waa sida muctamadka qiil baa wuxuu leeyahay maya waxaa waajib ah inaad hadda ka zakayso adoon gacantaba ku dhigin sida xoolihii kaa maqnaa ay kuu fududaa inaad soo xaadiriso aad uga zakaynayso oo kale ayuun baad uga zakaynaysaa buu laakiin sida muctamadka waxaa weeye lagama zakaynayo markaad gacanta ku dhigto maad ka zakayn doontaa walaa yamnacu daynu dayntii ma diidayso wujuubaha zakadii waajibnimadeedii fii adhari aqwaali aqwaasha qowlka ugu daahirsan waaalia qowlka saddexaadina wuxuu leeyahay yamnacu dayntii way reebaysaa wujuuba zakaa zakada waajibitaankeedii fi lmaali albaaطini xoolihii qarsoonaa wa huwa xoolaha qarsoonna waxaa weeye annaqdu lacagti waalcardu badeecadii wey dayntan waa dayntii adi lagugu lahaa qofkii musakiga ahaa dayntii lagu lahaa wey haddii qofkii xoolo uu haysto nisaab gaadhaya isla markaana dayn lagu leeyahay dayntaana ay tahay dayn mustaqriqahoo xoolahanu haysto maanshaynaysa ama nisaabkii naaqusinaysa oo haddii uu bixiyo dayntii xoolihii waxba uma soo hadhayaan ama waxay noqonayaan xoolihii xoolo ka yarhee nisaab markaa sakadii maku waajibaysaa mise kuma waajibays saddex qowl baa masalada ku jira qowlka ugu xoog badanee muctamadka waxaa weeye sakadii in lagu leeyahay qofka ama dayntaasi mustaqri ha ahaato ama ha ahaato dayn nisaabkii yaraynaysa oo naaqusanaysa fii kuli اaxwaal waxaa wey deyntu ma diidaysa inay sekadii qofkii ku waajibto waa qowlka muctamadka maxaa yeelay qowlkan wuxuu leeyahay adilada ku soo aroortay zakada waa caam waa mulaq mayna kala qaadin qofka deynta lagu leeyahay qofkaan lagu lahayn waaya midda kale qofkan wuxuu haystaa nisaab waxaa weeye tasarufkiisa uu madax bannaan yahay saas darteed sakadii u ku waajibaysa qowlka labaadina wuxuu leeyahay waa qowl laaban oo halkan ku jira laakiin mualifku uusan carab ku dhufanin uusan sheegin wuxuu leeyahay yani dayntii way diidaysaa zakadii inay waajibto qowlka labaad saasuu leyahay waa qofka haddii dayn lagu leeyahay waxaa weeye isla markaa dayntaasi ay maanshaynayso xoolihiisa o dhan ama nisaabkii ay naaqusanayso sakadii bay ka dhacaysaa buu leyahay qowlka wuxuu uga qiyaas qaadanaya xajka wuxuu leeyahy qofka haddii xoolo uu ku xajiyo uu haysto isla markaana dayn lagu leeyahay sida muctamadka waxa weeye wuxuu bixinayaa daynta xajkiina u ka dhacaya sakadina waa saas oo kale qowlka saddexaad waxaa weeyaan tafsiil buu gelinaya oo xoolihii buu kala qaadaya almaal albaaطin walmaal الظaahir xoolihii dahsoonaa iyo xoolihii muuqday buu kala qaadaya wuxuu leeyahay almaal albaaطin dayntii way diidaysaa xoolaha baaطinka inay sakadii ku waajibto laakiin xoolaha muuqda ma diidayso oo maxay yihiin xoolaha muuqda iyo xoolaha qarsoon xoolaha muuqda waa xoolaha dadku arkayaan sida xoolihii noolaa maashiyadii beerihii midhihii macdantii xoolahaas wey marka xoolahaas waxaa weeyaan haddii qofka dayn lagu leeyahay dayntii ma diidayso inuu ka zakeeyu leeyahay qowlka laakiin xoolaha qarsoon sida waxaa weeye lacagta naqdi iyo waxaa weeye curuudu tijaara badeecadii qofka hadduu bakhaar leeyahay raashinku uu yaalo lama garanaya hantidiis waxa laga yaabaa inuu muflis yahayba qofkaas bakhaarku iska hor fadhiyaa ama meheradan uu leeyahay lakiin inuu muflis yaho uu daymaysan yahay o dhici kartaba adi xoolahan kuu muuqdan ha eegi marka lama garan karo inuu ka faa'iidayeyn kara inuu khasaaro ku jiraaba dhici karta saa darteed almaal albaaطin wuxuu leeyahay dayntii way diidaysaa inay sakadii ku waajibto laakiin xoolihii muuqday ma diidayso qowlkana saasuu tafsiir lakin qowlka muctamadka waxaa weeye in dayntu aysan diidayn sakada waajibitaankeeda xoolahoo dhanba baain iyo daahirba waaya waana qowlka imaam shaafici uu ku tegey ee muctamadka ah masaladani waa masale khilaafi ah waa masale khilafi culamada isku khilaafsanta facala alawal haddaba haddaan qaba ku soconno qowlkaa hore ee adharka ah low xujira calayhi qofkii haddii la xayiro lidaynin dayn loo xayiro oo faxaala alxawlu sanadkii uu soo wareego fi lxajri wahuwa fi lxajri asagoo xayiraadii ku sugan fakamaqsuubin xoolahaasi waxay la mid yihiin ka maqsuubin sida xoolihii la dhacay oo kale macnaha wuxuu ku leeyahay qofkan haddii dayn lagu leeyahay xoolana uu haysto nisaab gaarhaya ah. isla markaana la xayiro qofkii dayn loo xayiro dayntaa lagu lahaa awgeed baa loo xayiray dayntiisii baa ka badatay xoolihiisii qaadigii baa xayiray ama asagaaba isxayiray ama naftiisa xayiray qaadigiinu ka aqbalay marka ayadaa haddii xawl uu ku soo wareega asagoo weli xayiraadii ku jira xoolihii u haystay sekadii ma ka waajibaysaa wuxuu leeyahay ka maqsuubin xoolahaasi waxay la mid yihiin xoolihii maqsuubkaen soo tilmaannay oo waxa weye sekadii way ka waajibaysaa laakiin markuu xoolaha gacanta ku dhigo ayuunbuu ka sakayn doonaa waaga ka maqsuubin wuxuu u leeyahay oo ugu mihaalinaya maqsuubka maxaa yeele qofkan oo maxjuur calayh xoolihiisii gacanta kuma hayo qaadigiibaa ka xiyirayba tasarufkii maaliga oo dhan marka wuxuu la mid yahay xoolihiisii sida xoola la dhacay oo kale ayay la xugum noqon doonaan oo markii xoolaha u gacanta ku dhigo ayuunbuu sakaynaya walow ijtamaca hadday kulmaan zakaatun zake iyo wadaynun aadamiyin qof bini aadana daynti fii tarikatin xoolo laga dhintay oo laga tegey ayay ku kulmeen qudimad zakadii baa la hormarinayaa wa fii qowlin qowlna wuxuu leeyahay addaynu dayntii baa la hormarinayaa wa fii qowlin qowl kalena wuxuu qabaa yastawiyaani way siman wuxuu ku yidhi qofkan eh, qof baa dhintay ka tegay dhaxal ah xoolaha uu ka tegey waxaa lagu lahaa zako oo sakadiibaa xawl u soo wareegay asagoon ka sakaynin weli ayuu dhintay dayn aadamina waa lagu lahaa dayn aadamina waa lagu lahaa waaya isla markaa xoolahan ooma qaybsami karaan sakadii iyo dayntii midumaa laga bixin karaa midkeedoo la hormarin wuxuu hi saddex qowl baa masaladan ku jira qowlka muctamadka waxaa weeye in zakada la hormarinayo meesha waxaa kulmay xaq alle subxaana wa tacala iyo xaq bini aadam xaqi alle ayaa laga hormarinaya xaqi bini aadamka maxaa yeel nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam uqdu اllah fadayn اllahi axaqu biاlwafaa wa fii riwaayatin axaqu biاlqaضاء macnaha ilaahay subxana wa tacala xaqiisa u guda daynta ilaahay baa mudan in la oofiyo oo la gudo waa xadiid muttafaqun calayh inkastoo xadiidka naskiisa uusan ahayn masalada usan ku saabsanayn waxaa weeye haddana alcibraةu bicumuumi lafdi la bikhusuusi la bikhusuusi الsabab haddaba qowlka muctamadka waa kaas qowl ba wuxuu leeyahay addayn daynta la hormarinaya maxaa yeele waa xaq bini aadan iyo xaqii rabbi subxaanaه wa tacaala xaqa rabbina wuxuu ku dhisan yahay cala اlmusaamaxa xaqa bini aadamkana wuxuu ku dhisan yahay cala اlmushaaxa cidhiidhi ku dhisan yahay aq bani aadamka wuxuu ku dhisan yahay cala almushaaxa cidhiidhi ku dhisan yahay marka diinta la hormarinaya weliya qowlkana qowl kaloo saddexaadna wuxuu leeyahay istawiyaan way siman yihiinoo waa laba xaq oo waxaa weeye labaduba lagu leeyahay xoolahan saa darteed xoolihii waa loo qaybinayaa xoolihii waa loo qaybinaya midba barh baa laga bixinaya diintiina barh baa lagu bixin xaqii zakadiina barh baa lagu bixin wاlhaniimatu haniimadii qabla اlqismati qaybinta ka hor in ikhtaara alghaniimuun waxaa weeye raggii soo haniimaystay hadday doortaan tamallukaha inay hantiyaan oy la wareegaan oo wamadaa uu tago bacdahu ay bacda ikhtiyaari tamalluk yacni markii ay doorteen inay milkiyaan kadib xawlun sanad hadduu soo wareego waljamiic walxaal aljamiicu dhammaanna ay wada xoolahaas haniimada ah. sinfun nooc zakawiyun oo sakadu ka waajibayso oo wabalqa uu gaadho nasiibu kulli shaksin qof waliba qaybtiisu ay gaadho nisaaban nisaab ay gaadho aw amase balaqahu nisaabkii uu gaadho isku darkooda ama wadartooda nisaab uu gaadho fii mowdici hubuuti اlkhulطati halkii ay ku sugnaanaysay khuldadii ama isku darka wajabad zakaatuha zakadeedu waa waajibaysaa wailaa haddii kale oo shuruudda ah, mid ka la waayo falaa sakadii ma waajibayso halkan wuxuu ku sheegayaa zakaat alhaniima xoolihii mujaahidiintu ay soo haniimaysteen ay gaalada ka soo haniimaysteen qaabkii loo sakeynayey intaan la qaybinin ka hor maalif wuxu uhi qabla alqisma oo wuxuu ka ixtiraazaya bacda alqisma qof kasta hadday qaybtiisu qaato hadday qaybtiisa asagaa sakeyn doono hadday nisaab gaadhaysana wuu sakeyn haddaysan gaadhaynin de sakada ku waajibi mayso oo taa way iska sahlanta ee waxaa laga hadlaya waxa weeye xoolihii intaan la qaybinin haniimada ahaa qaabkee loo zakaynaya horta mar koobaad masaladan quyuud bay leedahay qaydka koobaad mualif halkan ku sheegay waxaa weeye in ikhtaara alhaanimuun nimankii haniimaystay xoolaha haddii ay doortaan tamalluka qaydka wuxuu u sheegay waxaa weeye mujaahidiinta ama haanimiinta xoolahay haniimaysteen labaa u bannaan inay tamallukaan iyo inay icraad sameeyaan iskaga tiirsadaan say noogu imaan fii kitaab alhaniima markuu mualif ka hadlayo baab aljihaad inay iskatiisaan dhahan dan ilahi baan uga tegaynaa xoolahaas waxba ku fali mayno iyo inay qaataan labada way bannaantay haddaba tan waa hadday qaataan tamaluka hadday ka jeedsadaanse masale kale taas waaba xoola dee caam xoola waxay noqon doontaa fey ah oo lagu dari doono fii beyti maali muslimiin laakiin hadday doortaan inay qaataan oy milkiyaan welis aan la qaybinin kaasi waa qayd wamadaa bacdahu xawla sanadna wuu soo wareegay hadduu sanad soo wareegin deeskadii waajibi mayso waljamiicu sinfu zakawiyin waa qayd saddexaad dhammaanna waa xoolo sakadu ay ka waajibayso oo waxaa kaa baxa haddaysan ahayn xoolo sakadayna ka waajibayn maalan hadday alaab iyo dhar iyo wax noocaas yihiin deeskada ka waajibi mayso xoolahaas iyo kutub iyo wax noocaas qalab iyo gawaari iyo waxyaabaha sekada kuma waajibto waa lacag ama xoolo nool ama waxaa weeye raashin iyo wix la midkaa wey qaydka afraad wa balaga nasiibu kulli shaksi nisaaban qof kasta sadkiisii haddii la qaybin lahaa nisaab buu gaarhayaa amaba mid kasta nasiibkiisu ma gaadhay eh, nisaab eh almajmuuc wadartooda nisaab gaadhaysa kaasna waa qaydkii shanaad isla markaana fii mowdici hubuuti اlkhulطa weli xoolihii aan la kala saarin oo halkii khulada shuruudii khulada laga helo shuruuddii khuldada xoolihii isku diriya laga helo intaaba haddii ay xaqiiqowdo markaa xoolaha sakadooda way waajibaysaa in la sakeeye ayaa waajib ah oo majmuucooda laga bixiyo sakadii wadartooda haddii shuruuddaas aan soo xusnay mid ka mida la waayana waa ilaa falaa markaa sakada waajibi mayso shuruuddaas aan soo xusnay mid ka mida haddii la waayo sakadii ma waajibayso maxaa milki baan jirin ama xool baan jirin ama tamallug baan jirin ama sinfi sakawiya ma ah ama nisaabkii mayna gaarin ilaa akhiri wuxuu idhi walow asdaqahaa gabadhii haduu meher u siiyo nisaaba saa'imati xoolo foofaya nisaabkoodii nisaabkaasoo mucayanan ah mid ayiman lazimahaa gabadhii waxaa ku waajibaya sakaatuhu nisaabka inay sakayso waase idaa tama xawlan sanad haduu dhammaystirmo min alistaaqi mehersiintii laga bilaabo wuxuu ku leeyahay haddii ninkani uu gabadh guursado dabeetana gabadhii meher uu u siiyo xoolo foofaya afartan neef oo adhigu maalan meher u siiyey wuuna u cayimay afartankaa neef ayaa gabadhaa meherkeedu yahay afartankii neef waa mucayan kaasina waa qayd laba qayd ba haddana mesh ku haysana nisaaba saa'imatin waa qayd inuu nisaab gaadhaya xoolihii isla markaana ay mucayan nisaabkaasi u yahay waa qayd labaad idaa tama xawla hawl wuu soo wareegay intaa waxa weeye gabadhaasi sadaaqaas loo cayimay ama meherkaas xoolaha ah loo cayimay na sanad baa ka soo wareegay markaa lazimaha zakaatuhu qabadhan waxaa ku waajibaysa inay xoolahaas ka zakayso afartankaa neef hadda gacanta kuma hayso go waxaabaa laga yaabaa inuu ninkii xeradiisi ay ku jirto xoolihiisii lagu daro laakiin mar hadduu hawl ka soo wareego xilligii gabadhaas xoolaha loo cayimay ee meherka loo siiyey waxaa waajib ku ah inay ka sakayso afartankii neef neef inay ka bixiso ayaa waajib ku ah hadday doonto yaysan guddoominbe waaya hadday doonto gabadhaasiina weli aqal gelinba haddaba shuruuddaas haddii la hela ayay iskadii markaa waajibaysa wuxuuhi walow asdaqahaa gabadhii hadduu u mehersiiye nisaaba saa'imatin xoolo foofaya nisaabkeeda mucayanan oo cayiman lazimaha waxaa ku waajibaya gabadhii sakaatuhu inay nisaabkaa ka sakayso idaa tama xawlun sanad hadduu dhammaystirmo min alistaaqi mehersiinti walow akraa ninkii hadduu kireeyo daaran guri hadduu kireeyo arbaca siniina afar sana hadduu guri kireeyo biamaaniina diinaaran siddeean diinaarna uu ku kireeyo wa qabadahaa siddeetankii diinaar uu gacanta ku dhigo faladharu qowlka adharka waxaa weeye annahu qofkii laa yalzamuhu inuusan ku laasimaynin annahu shanigu dhe laa yalzamuhu inuusan ku waajibaynin an yukhrija inuu bixiyo ilaa zakaata ma staqara sugnaaday zakadiisa mooyaane oo fa yukhriju kolkaa wuu bixinayaa cinda tamaami sanati اlأuulaa sanadii hore markay dhammaystiranto sakaata cishriina labaatan sakadeed buu bixinayaa walitamaami اhaaniyati sanadii labaad markay dhammaystirantana wuxuu bixinayaa zakaata cishriina labaatan sakadeed buu bixinayaa lisanatin sanad ayuu ka bixinayaa wa cishriina labaatan kalena oo labaatankii waxaa weeye cusbaana lisanatayni laba sano ayuu ka bixinayaa walitamaami aalisanadii saddexaad markay dhammaystirantana zakaata arbaciina afartan sakadeedu bixinaya lisanatin hal sanad wa cishriina labaatanna lialaai siniina saddex sano ayuu sakadeeda bixinaya walitamaami araabicati sanadii afraad markay dhammaystirantana zakaata sitiina lixdan ayuu zakeynaya lisanatin sanad wacishriina labaatana liarbacin afar sano ayuu ka zakeynaya waaani qowlka labaad ee ka soo horjeeda adharka waxaa weeye yukhrij inuu bixinayo litamaami اuulaa sanada koowaad markay dhammaystiranto zakaata amaaniina sideeankaba sakadeedu inuu bixinayo masaladan waa masaladii aan ku tilmaanay zakaat اlujra yacni qofkii guri kireeya guriga kiradiisii ama alaab kireeya waa uu la mid ah waxa weeye alaabtaas kiradeedii weliba ujra muqadama ah waa ujro la hormariyey qofkii loo sii qadimay sanawaad aad bayna u dhacdaa masalada haddii qofkii haddaba guri uu kireeyo afar sano uu ku kireeyey siddeean diinaar waa tusaalo waxaa looga qiyaas qaada wixii la mid ah taa waxay ka dhigan tahay in sanad walba uu ku kireeyey maxay labaatan diinaar siddeetankii diinaar waa loo sii hormariyey qofkii wuuna guddoomay gacanta ku dhigay wuxuu yidhi horta adharka muctamadka waxaa weeye qofkan waxaa ku waajibaya un inuu bixiyo zakada istiqraartay ee sugnaatay wixii kolba ujradaas mustaqir noqday ee milkigiisa ku sugnaaday ayuunbuu sakaynaya laakiin waajibku maaha in wixii aan weli mustaqir noqonin inuu sakeeyo wuxuu uga jeedaa marku kolba uu sanad dhammaado intii sanadkaa ujro u ahayd ayaa mustaqir noqotay inta kale weli mustaqir maaha oo maxaa loo lehay inta kale weli mustaqir ma aha haddii maalan gurigii uu dumaba dee hantidu iska celinaya ilaan ujradii waxa weeye waxay qaabisanayd kiradii kiradii hadda meesha ka baxdo lacagtuu iska celin doona marka mustaqir ma ah kolba intii sugnaata sanadkii kolba soo wareega intii sanadkaa qaabisanayd ujrada ayuunbuu sakayn doonaa haddaba haddaan miaalkii aan soo sheegnay aan ku dabaqno waxaa weeye qofkii afartan sano guriga kireeyey siddeetan diinaarna guddoomay sanad kastana labaatan diinaar waxaa weye loo qorsheeyey sanad haddii uu ka soo wareego xilligaa guriga la kareeyey wuxuu sakeynayaa labaatan diinaar oo keliya lixdan kale ma sakeynayo labaatan ayuu ka bixinayaa rubculcushur oo ahaa nisfa diinaar haddana sano labaad baa soo wareegata sanada labaadna wuxuu sakeynayaa zakaata ishriin labaatan ayuu sakeynayaa lisanad labaatanka uu sanad ka sakeynaya ma garanaysa waa labaatankii sanadkii hore uu ka akeeyey ayuu sanadkana ka akeyna u fiirso waxaa is weydiin kartaa oo labaatankii miyayna isdhimin tusaalahan wuxuu ku dhisan yahay qofkii inuu zakadii ka bixiyo xoolo aan ahayn siddeetanka diinaar inaad masalada fahanto waa muhiim xoolo kaluu haystaa qofkan uu ka bixinaya saa darteed miaalku kuu toosaya lakiin haddaad ku dabaqdo inuu ka bixinayo xoolaha laftiisa miaalku kaa xumaanaya ma fahmaysid masaladii haddaba wuxuu ka sakaynaya qofkan xoolo kale uu haysto ayuu zakada ka bixinaya ee siddeetanka diinaar way kaytayi haddaba labaatan diinaar ayuu sanadka koobaad ka sekeynayaa sanadka labaadna isna labaatankii sanadka hore ka sekeeyey ayuu haddana hal sana ka sekeynaya waaya labaatankii sanadkan dhammaaday labaatankiisina laba sanuu ka sekeynaya oo labadaa sana waa maxay labadii sanay tagtay lama sana dhammaatay soo ma labadaa sanuu ka sekeynaya wuxuu ka bixinayaa nisfi diinaar iyo nisfi diinaar haddana walitamaami aalia sanadii saddexaad baa dhammaatay afartan ayuu ka zakeynayaa lisanati afartankii hore weyaan ee labadii sane hore ayuu ka bixinayaa hal sano oo sanadka dhammaaday ah wa cishriina lialaai siniin labaatankan cusub ee sanadkan dhammaadayna saddexdii sane ee tagtay ayuu ka zakeynayaa oo ah nisfu diinaar iyo nisfu diinaar iyo nisfu diinaar haddana sano afaraad baa dhammaatay lixdankii hadda kahor uu ka zakeeyey sanadii koobaad iyo tii labaad iyo tii saddexaad saddexdii labaatanaad ee lixdanka isku ahaa hal sano oo sanadka dhammaaday ah ayuu ka sakaynayaa labaatanka sanadkan afraadna wuxuu ka sakaynayaa arbaca siniin afar sano afarta sanadkti ayuu ka sakaynayaa haddaba qowlka muctamadka wakaas oo zakaata mastaqara muu kolba sakaynaya khilaafu اladhar wuxuu leeyahay waxaasoo dhibaa looma baahnaba iyo shiddatoona waxaa weeye sanadka koowaad ee uu gacanta ku dhigay markii uu sanadkaas u wareego waxaa weeyaan hal mar buu siddeetankiiba ka sakaynaya hal mar ayuu siddeetankiiba ka sakayn doonaa saasuu leeyahay haddana hadduu sanad soo wareego haddana siddeetankiibu sanad ka sakayn wahaakada qowlkan dambe ayaa dadka u fudud inay dabaqaan qowlka hore waxaa dabaqi karo nin faqiiha ah, soo maaha nin faqiiha ah uma dabaqi kara dulaaba cilmiga dirqi ku fahmaya dadka caamada si ay u fahmayaan waaya laakiin dee qowlkaa hore waa axwad yani haddii ka warran intaad ka zakayso haddana xoolihii dunto oo ninkii aad xoolih celiso de waxaad bixisay xoolo aanan lahayn ead ka zakaysay faslun fasalka mualif wuxuu ka hadlayaa fii adaa'i zakaati اlmaal xoolaha sida loo zakaynaya qaabka zakadooda loo bixinayo wuxuu ku sheegi doonaa mualifku saddex arrimoodoo muhiim ah waqti wujuudi zakaa waqtiga zakadu ay waajibayso iyo arrinka labaad oo ah kayfiyat adaa zakaa qaabka zakada loo bixin doono qaabkiiba qofku u ma asagaa bixinaya ma qofbu wakiilanaya ama imaamku u dhiibaya arrintaasuu faahfaahin doonaa iyo arrinka saddexaad oo ah anniyatu cinda ikhraaji zakaa niyada qofka uu niyeysanaya marka xoolaha uu bixinayo ama marka uu wakiilkiisa u dhiibayo iyo axkaamtii arrinta ku tacalluqday wuxuu idhi tajib zakaatu zakadii way waajibaysaa cala alfawri deg deg bay u waajibaysaa idaa tamakana qofkii haddii uu makansado oo u suurta gasho inuu bixiyo wadaalika tamakunkaasina waxay ku xasilaysaa bixuduuri ilmaali xoolihii inay xaadir yihiin ay yaallaan walasnaafi asnaaftii dadkii mustaxiqiinta ee zakada la siinayana inay joogaan mualif wuxuu kaga bilaabay waqti wujuubi zakaa zakada waqtigay waajibaysa wuxuu yihi zakadii horta markii qofku uu xoolo nisaab gaaro uu haysto xawluu ka soo wareego waa degdeg in uu zakeeyo hadduu xawlka soo wareega laga hadlaya xawlkii hadduu soo wareego xoolihina nisaabay dhan yihiin waxaa waajib ku ah inuu degdeg sakada u bixiyo maxaa yeelay mustaxiqiintii way u baahan yihiin xoolaha baahidooda way taagantah midda kale waa waajib lagu leeyahay qofkii inuu markaa eh, uu bixiyo zakadii eh, degdeg uu ku bixiyo maxaa yele waxa laga yaba in xoolaha gacantiisa ka baxaan waa haddii uu tamakano laakiin haddii u suurto gasho inuu sakadii bixiyo deg deg u noqonaysaa waajib oo tamakunkaasina muxuu ku xasilaya laba arrimood in xoolihiina ay xaadir yihin oysan maqnayn xoola maqanaysan ahayn xoolo gacantiis ku jira yihiin asnaaftii uu siin lahaana ay diyaar yihiin fuqaradii dadkii mustaxiqiinta ah ay joogaan lakiin haddii xoolihii gacantiis aysan ku jirin de qofkii ilaa xoolihii gacanta ku dhigo waxa wey sakadii ku waajibaymi saas soo tilmaanay haddii dadki mustaxiqiinta aysan joogina ilaa mustaxiqiinta laga helo dee markaa waajib kuma aha inuu bixiyo waxaa kaloo qofka u bannaan siday culamadu sheegeen inuu dib u dhigo sakada bixinteeda haddii uu sugayo qof qariibkiisa ah oo baahan oo meel kale ka imaanaya maalan ama qof jaarkiisa ah ama qof aslaxa oo dee sii mutays axwaj ah ayuu sugayaa marka ayada ah de qofkii way u bannaantay inuu yar sugo walahu qofkii waxaa u bannaan an yuadiya inuu bixiyo binafsi naftiisa zakaati almaali albaain xoolihii qarsoonaa zakadoodii wakadaa saasoo kale aldaahiru xoolihii muuqday na waa la midoo asagaa bixin kara oo gacantiisa ku qaybin kara cala ljadiid jadiidka haddaan qaban walahu waxaa u bannaan qofkii altawkiilu inuu wakaasho qof kale uu markaa u xil saaro zakadii inuu qaybiyo wasarfu iyo inuu u dhiibo xoolihii sakada ilalimaami imaamkii muslimiinta madaxweynihii muslimiinta u dhiibana way u bannaanta wاlأdharu qowlka adharka waxaa weeye ana الsarfa ilى اimaami imaamka loo dhiibo afضalu inay ka fiican tahay qofki inuu gacantiisa ku qaybiyo ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane imaamkaasi jaa'iran mid aan xaqsoora ahayn yacnii qof daalim inuu yahay ama aan cadaalad samayn inuu yahay mooyaane wuxuu ku yidhi u bannaan inuu naftiisa uu ku qaybiyo xoolaha akadiisa akada xoolihiisa inuu gacantiis ku qaybiyo ayaa u bannaan oo gacantiis ku bixiyo binafsi asagoo cid kaleba xil saaran inuu asagu bixiyo ayaa markaa u bannaan waana sida fiican khaasatan xoolaha baainka almaal albaain xoolaha qarsoon xoolaha qarsoon waa kaan soo tilmaanay waxaan idhi waa lacagtii iyo curuudu tijaara badeecadii marka kuwa ayagu imaamka xaq ba ooma leh xataa inuu dhaho keen imaamka xataa xaq ooma leh hataa hadduu imaam ka dalbo waajib kuma ah madaxweyne muslimiin haduu ka dalba inuu u dhiibo waa xoolaha almaal albaain waa lacagta ila waa xoolo qarsoone asagaa zakeynaya oo bixinaya xoolaha muuqda ka warran sida xoolihii noolaa beerihii iyo wixii la midka ahaa kuwaas cala aljadiid khilaaf baa ku jiree ayaguna waa la mid oo asagaa bixin kara laakiin imaamka haddii uu ka dalbo dhaho imaamku keen oo igu soo wareeji xoolaha nool sakadooda waa waajib markaa inuu dhiibo waa waajib markaa inuu he u dhiibo waxaa ilahi wuxuu hi khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha yani xoolahooda ka qaad sakadii ka qaad bu ilahi nabigana alayhi sala slam wuxuu diri jiray dad sucaad ah oo xoolaha ka soo ururiya dadka lagu leeyahay ee musakiinta ah waxaa kaloo qofka u bannaan inuu qof wakiisho oo xoolaha uu u dhiibo oo dhaho xoolahayga iga bix oo iga sakee oo dadka masaakiinta u qayb waxaa kaloo banaan imaamka inuu ku wareejiyaba sekadii xoolihiisa inuu imaamka ku wareejiyana way banaantay saddexdaas siyaabood ba haddaba ku bixin kara asaguna wuu bixin karaa qofna wuu wakiilan karaa inuu qaybiyo sekadii imaamkiina uu ku wareejin karaa soo imaamku markaa mustaxiqiinta markaa u gaarsiiy weliba imaamka ayaa fadli badan buu yihi waladharu ana asarfa ila alimaami afdal imaamkii in lagu wareejiyo ayaa ka fadli badan qofkii inuu xoolaha uu gacantiisa ku qaybiyo hadduusan imaamku ahayn imaam jaa'ir ah oo imaam caadilayaho dadka masaakiinta xaqooda u gaarsiinayo asag uusan ka cunayn xoolaha uusan khiyaameynayn oo dad mustaxiqiinta uu siinayo oo xoolahaas ilahay u faray uu ku bixinayo in asagana wareejiyaa fiican sababtoo ah imaamku wuxuu oga aqoon badan yahay dadka baahan iyo masaakiinta masaakiin badanna imaamkii u imaanaya madaxweynihii muslimiinta u imaanayaan marka asagaa si cadaalad u qaybin doono midda kale imaamku waxaa u bannaan inuu naqliyo sakadii oo beledka laga qaadamayo beled kale uu geeya u bannaan laakiin qofka musakiga ah xoolaha sakadiisa ma naqlin karo oo meel kale ooma rari karo marka imaamka madaxweynaha muslimiinta wuu rari karaa nabig alay slam aqaaliinta iyo buldaanta iyo mudunta iyo tuulooyinkii iyo miyigii buu ka soo ururin jiray xoolaha zakada marka imaamka asaga waxaan u bannaanayn qofka shaksiga ayaa u bannaan walidaalika asagaa mudan in lagu wareejiyo waa hadduusan jaa'ir ahayn hadduu jaa'ir yahay lakiin xoolihii khiyaamaynaya ama xoolihii cunayo marka lagu wareejin maayo watajibu niyatu niyadii way waajibaysaa oo fayanwi qofkii wuu niyeysanayaa haadaa fardu zakaati maali xoolahayga sakadoodii sakadii waajibka ahayd ee xoolahaygii weeyey haadaa kani fardu zakaati maali maalkayga sakadiisii waajibka ahayd weeye ow mase fardu sadaqati maali maalkayga sadaqadiisii waajibka ahayd weeye iyo wanaxwimaa wixii la mida labada cibaaradood walaa yakfii kuma fillo haadaa fardu maali kani waa waajibkii xoolahayga wakadaa saas kale asadaqatu haadaa sadaqatu maali kani waa sadaqadii xoolahayga kuma filno fil asax wuxuu ku yidhi waxaa waajiba qofkii markii uu xoolaha bixinayo sikada ah inuu niyeysto maxaa yeele waad ogtihiin niyadu waxaa loo jiday litamyiizi اcibaadaati can alcaadaat in cibaadaadki iyo caadaadki kala saarto wakadalika shuricat litamyiizi rutab اlcibaadaat bacdiha can bacd cibaadaadkii darajadeedkeeda ama maraatibteeda inay kala soocdo oo waajibkii iyo sunihii ay kala saarto haddaba saysan zakadani ugu khaldamin sadaqadii ayaa markaa la niyeysanaya ilan qofkii sadaqada caadigan uu bixiya zakadiina uu bixinaya marka niyadii baa kala saaraysa innama alacmaalu binniyaat haddaba qaabku niyeysanaya waa inuu dhaho ama qalbiga ka dhaho niyadu waa un qalbiga haadaa fardu zakaati maali tani waxa weeyaan zakadii waajibka ahayd ee xoolahayga lagu lahaa ama inuu dhaho tani waxa weeye sadaqadii waajibka ahayd ee xoolahay haduu mar sadaqadii waajibka ahayd yidhi waa un zakadii ila sadaqada kale waajib maaha laakiin kuma filla inuu dhaho kani waxa wey waa waajibkii xoolahayga waajibkii xoolahayga inuu dhaho maxaa yeele xoolaha waajibaad badan baa lagu yeeshaa waxaa ka mid ah nadarkii waxa lagu yeeshaa kafaaraadka sidoo kale inuu dhaho tanna waa sadaqadii xoolahayga kuma filo inuu saa niyeysto maxaa yeele sadaqadu waajibna way noqotaa tadawucna way noqotaa sunnay noqon karta marka waa inuu xadidaa u dhahaa waa sadaqadii waajibka ayda xoolahayga lagu lahaa qaabka waa inuu niyeystaa walaa yajibu waajib maaha tacyiinu maali niyadii inuu ku cayimo xoolihii walaa yajibu waajib maaha niyadii waajib kuma aha tacyiinu maali xoolihii uu zakada ka bixinay inuu cayimo walow cayana haddii uu cayimo lam yaqac ka dhici mahayo xoolaha uu bixiyey can hayrihi xoolihii uu cayimay waxaan ahayn wuxuu ku yidhi qofkii markii uu niyeysanayo zakada xoolihiisa ee uu bixinayo inuu cayimo xooluhu ka bixinaya shardi ma aha maalan qofkan wuxuu leeyahay shan neef oo geelah iyo afartan neef oo adhiah neef buu bixiyey neefkaas waxaa ku filan inuu niyeysto haadihi sadaqatu maali alwaajiba ama haadihi zakaatu maali intaa inuu niyeysto ma waajib ku ah laakiin inuu niyeysto waxaan ka bixinaya shantii neefe geela ah ama afartankii neefe adhiga ah waajibkuma ah waaya maxaa yeelay ujeeddadu isma khilaafaysa haddii haddaba uu cayimo oo uu dhaho maalan neefka waxaan ka bixinayaa hantii halaad waxaa soo caddan shantii halaad marka uu iskada bixinayay inay baaba'een miyigay ku maqnaayeen abaartii bay ku dhinteenba asna wuxuu moodaya inay nool yihiin marka hadduu dhaho allah haddii haddaba shantan ay baaba'een neefka waxaan ka bixinaya afartanka neef ee ariga hadda aan haysto ma anfacayso fursadaadaa iska dayaca haddaad mar cayintay tii aad cayintay bay noqonaysa ilahay sadaqaha kaaga dhigo wejiga ilaahay baad geysatay ilahay kaa hawaabiyo laakiin aad hadda soo jeedayso ood xoolihii aad u niyeysatay maxaan ku dhahay aad geel u niyeysa inaad ari ka dhigto sekadii ariga ma anfacayso waxaa masalada la mid ah oo u dhow oo kaba sii dee awlaysan masalada inta badan dadku ay weydiiyaan oo ah qof sanadkao dhan sadaqa bixinay ama dadka masaakiinta u imaanaya kolba wax siinaya waa nin taajira maalan dad baa u imaan baahan lacag buu siin haddana lacag buu asna uma niyeysanin zakadii mucajalkeeda uma niyeysanin iska wadadejina ma niyeysan sanadku markuu dhammaado xoolaha uu bixinaya ee dadka masaakiinta uu siinaya sakadiisii ma u niyeysan karaa ama sadaqadii uu la baxay hadduu markii uu bixinaya usan xusuusan inuu sake ka bixiyo oo kadib uu dhaho allah haddaan sakadii ka bixin lahaa sake ii noqon lahayd dib niyada ma ka daba tuuri karaa ma soconayso niyadu waa markaad bixinayso kama daba geyn kartid niyadu ka daba tuur maaha waaya wuxuu ku yidhi walaayaji waajib ma aha tacyiinu lmaali xoolihii inuu cayimo uu ka bixinayey akada niyad inuu ka cayimo shardi ma aha walow cayan hadduu cayimo lam yanqac kama dhacayo can hayri hayrki kama dhacayo markaas wylzam weliya weligii waxaa waajib ku ah niyadii ayaa waajib ku ah ida ahraja haddii uu bixiyo zakaata sabiyi ilmihii yaraa sakadiisa walmajnuuni iyo kii waalaa xoolihiisa hadduu ka sakeynayo inuu niyeysta ayaa waajib ku ah wuxuu ku uu qof mas ka yahay ilmo oo xoolo ama qof waalan oo xoolo weligaa waxaa waajib ku ah ilmaha mas ama qofka waalan inuu xoolihiisa ka zakeeyo marka uu ka zakeynayana asagu inuu niyeysto maxaa ka ilmaha yarka ah niyadiisu ma ansaxayso kaa waalana niyadiisu ma ansaxayso waxaa haddaba mas ah weligaas weligaas haddaba ka niyeysanaya oo dhahaya ilmihii aan mas ah ama kii waalaa ee mas-uulka ahaa zakadoodii weeye tani saasuu niyeysanaya qofku markii uu zako bixinayo inuu qofka uu siinayo miskiinka ah inuu u sheego inay xoolahan zako shardi maaha masaladaas aad baa lis weydiiyaa xoolaha miskiinka sii waxbana ha u sheegin inay zako tahay inaysan ahayn waxba ha u sheegin haddaa u sheegtana wax dhiba male haddaa u sheegtana wax dhiba male wuxuu idhi watakfii waxaa ku filan niyat lmuwakili qofkii muwakilka ahaa ee qof kale wakiilsha niyadiisa cinda sarfi markii uu ku wareejinayo xoolihii ila lwakiili wakiilkii fil asaxi wاlafضل waxaase fadli badan an yanwi inuu niyeysto alwakiilu kii la wakiilshana cinda tafriiqi markii uu xoolihii kala qaybinayo ayadan sidoo kale wuxuu ku yidhi qof hadduu qof kale u dhiibo xoolo oo sakaynaya xoolihiisii sakada ahaaba qof kale u dhiibu yidhi xoolihii masaakiinta u qaybi qofkaa muwakilka ah waxaa laga rabaa markii wakiilka uu ku wareejinayo xoolaha inuu niyeysto qofka wakiilka ma laga rabaa inuu niyeysto shardi ma aha waajib ma aha inuu niyeysto wakiilku markuu qaybinayo inuu inuu xoolahan xoolaa saka yihiin inuu niyeysto shardi ma aha way se fiican tahay saas afdal ah muwakilkan inuu niyeysto asagu waa waajib inuu niyeysto markuu qofkan wakiilka u dhiibayo wakiilkana markii uu qaybin inuu niyeysto waa afdal haddiise wakiilka uusan niyeysan muwakilku niyeysto way ansaxaysaa laakiin haddii muwakilka markii wakiilka ku wareejinayo xoolihii iyo zakadiisa uusan niyeysan wakiilku se uusan niyeysto markuu qaybinayo ma ansaxayso labadoo haddaysan niyeysanina ayadna ma ansaxayso labadoo hadday wada niyeystaana waa sida ugu fiican haddaba masalan suwarteeda waxaa weeye waxaa waajib ahun wakiilku markuu udhiibayo inuu niyeysto laakiin wakiilku way fiicantahay waa mustaxab ee waajib ma inuu niyeysto watagfii waxaa ku filan buu niyatu lmuwakili qofkii muwakilka ahaa ee wax wakiilanaya niyadiisa cinda sarfi markuu ku wareejinayo xoolihii alwakiila wakiilkii u qaybinaya xoolihiisa sakada filaa saxi wajka saxnimada badan walafdal waxaase fadli badan inuu inuu niyeysto alwakiilu wakiilkiisna cinda tafriiq markuu qaybinaya ayadan sidoo kale walow dafaca haddii u dhiibo xoolihiina suldaani suldaanki oo madaxweynihii ama qofkii naaibkiisa ah kafati niyatu way ku filantah cindahu markaa e, uu dhiibayo cindahu cinda dafci markuu dhiibayo fain lam yinu hadduusan niyeysan lam yujzi markaa ma gudayso cala saxiixi wejka saxiix haddaan qabanno wainawa suldaanu suldaankii haba niyeyste eh wuxuu ku yidhi qofkii madaxweynaha xoolaha u dhiibayo sakadiisii buu u dhiibayaa marka uu dhiibayo inuu niyeysto uma ku filan madaxweynuhu xataa inuu niyeysto ama qofkaa madaxweynaha uu soo diray ee zakada ururinaya in uu niyeysto markuu qaybinayo shardi ma aha isaga waaya haddaba markii uu xoolihii ku wareejinayey qofka madaxweynuhu soo diray ee saaciga ah haddii uusan niyeysanin zakadii ka asaxi mayso xataa hadduu niyeystay qofkaa markaa madaxweynaha uu soo diray ee zakada qaybinaya haddii xataa uu niyeysto oo dadkii xoolaha laga soo ururiyo ka niyeysto markuu qaybinayo ma asaxayso waa in marka uu ku wareejinayo suldaanka uu niyeystaa sababtoo ah suldaanku wuxuu naa'ib ka yahay fuqarada meeshii fuqaradu taagan yahay ee naa'ibka maaha qofkan wakiil maaha walasaxu asaxu waxaa weeye annahu yalzamu suldaana suldaankii inay ku laasimaysa aniyatu niyadiida akhada hadduu qaado zakaata almumtanici kii diidanaa sakadiisa hadduu qaado wa ananiyatooniyadiisuna tagfi inay ku filan tahay wuxuu ku yidhi qofkii madaxweynaha ahaa haddii uu qof sekadii qasab kaga qaado qofkani wuu diiday sekada inuu bixiyo madaxweynihii baa u yimid xoolihiisii buu sekadii qasab kaga qaaday si abubakar buu ku sameeyey qoladii maanicii azakaha sakada diiday marka ayada ah suldaankii ama madaxweynihii xoolahaa qofka mumtanica ah qasab kaga soo qaaday niyadiisa ayaa waajibka inuu ka niyeysto qofkii markuu bixinaya ayaa waajiba maxaa yeele asaga ka naaiba marka ayada ah, maadaama qasab kaga soo qaaday niyadiisaasba ku filanta qofkii kale ilaan maba niyeysaninbe oo xoolihii qasab baa laga qaaday waa lasoo muquuniyey niyadaa suldaanka u niyeystay markuu bixinaya xoolihii ma ku filanta way ku filanta lidaruura bay ugu filanta dabcan maxaa yeelay imaamkii baa maqaamkiisii markan taagan walasaxu wejkaa saxnimada badan waxaa weeye annahu shaaniya yelzamu sultaana suldaankiina ku waajibaysaa niyatu niyadeeda akhad hadduu qaado zakaatalmumtanic qofkii diidanaa zakadiisii wa ana niyatu niyadiisuna takfiina ku filan wallahu tacala